alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wصaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtna wzidna cilma yanfacuna uma ama bacd waa kitaabkeenii aladab اlmufrad labi cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacala raxmata waasica waana dersigeennii shan iyo soddonaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska xadaanaa malik bnu ismaaciil addubaci iqat qaala xadaanaa israa'iil bnu yunas can yuusuf bni abi burdata can abiihi abu burda ibni abi muusa alashcari can caaisha caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canha ilaahay ka raalli noqday qaalad waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa kharaja markuu ka soo baxo min alkhalaa'i musqusha markuu ka soo baxo qaala wuxuu odhanayay qufraanaka ay adlubu qufraanaka waxaan dalbayaa rabbi oo ku weydiisanayaa dembi dhaafkaagaan ku weydiisanayaa xadiisku waa saxiixoo waxaa warinaya alimaamu alxaakim ayaa yani fi lmustadrak ku warinaya mujaladka koowaad saddexiyo toban raqamka ah ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka afraad laba boqol yani markaa ayaa warinaya eh, abu daauud fii sunanihi ayuu ku warinaya irwaa lqaliilka fii taqhriiji axaadiisi manaari sabiil raqamka konton iyo labaad buu ku saxiix yeelay qaala ibraahim ibn lmundir shaykhu lbukhaari siqa qaala xadaanaa bakar ibnu sulaym asawaaf abu sulaymaan aldaa'ifi waa maqbuul sida xaafidku yidhaahdo qaala xadaanii xumayd ibnu siyaad alkharaad can kurayb mowla bni cabaasin qaala wuxuu yidhi xadana bni cabaasin cabdulaahi bni cabaas baa noo warramay qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu ahaa yucallimuna midna bara haada ducaaa ducadan ayuuna beri jiray kamaa yucallimuna suurata min alqur'aan siduu suurad qur-aanka ka mida noo baro ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ducadanna uu noo beri jiray ducadu waxaan kaa magangelayaa min cadaabi jahannam jahannamo cadaabkeedaan kaa magangelayaa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri cadaabulqabrigaan kaa magangelayaa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati almasiixi dajaal midkii dhulka maraya beenaalaha ahaa ee isha cawarnaa fitnadiisaan kaa magangelayaa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati almaxya waalmamaat fitnada nolosha iyo dhimashadaan kaa magangelayaa wacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min fitnati alqabri fitnada qabrigaan kaa magangelayaa imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya kitaabu lmasaajid raqamka yacni saddexiyo tobnaad buu ku warinaya ibnu maaja fii sunanihi laba kun siddeed boqol iyo afartan waxaa laga qaadanayaa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi saxaabadiisa sida uu qur-aanka u barayo ee u tacliiminayo ducooyinka iyo adkaartana inuu nebigu sala allah aleh jiray qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadasana caliy bni cabdillaah almadini imaamu lcilal shaykhu اlbukhaari xadasana bnu mahdiyu cabdiraxmaan bnu mahdi imaam siqa qaala xadasana sufyaan bnu saciid bnu masruuq athawri abu cabdillaahi can salamata bni kuhaylin can kuraybin mowla bni cabaas can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi bitu waxaan baryey cinda khaalatii maymuuna habareertay maymuuna agteedaan ku baryey maymuuna waa sawji nebiyi sala allah caleyh wasalam waxay habaryar u ahayd khaalid ibnu lwaliid iyo cabdullaahi ibnu cabaas iyo yacni saxaabo badan bay habaryar u ahayd faqaama nebiyu sala allah caleyh wasalam nebigu waa istaagay fa ataa xaajatahu dantiisii buu gutay faqasala wejhahu wejigiisuu dhaqeeya wayadayhi labadiisa gacmood uma naama waa seexday nebigu uma qaama waa istaagay fa ata alkirbata yacnii qarbadkiiyo sibraarkii meesha sudhnaa buu isu taagay fa adlaqa waa furay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh shinaaqaha af xidhkeediibuu furay xadhiggii afka kaga xidhnaa ayuu furay uma tawadaa waa weyse qaatay nebigu wuduu'an weyseqaad bayna alwudu'ayni laba weyseqaad u dhaxeeya macnaa weyseqaad aanu ku xeel dheeraan ama aanu fududayn labadaasay udhexaysa lam yugsir maanu badin waqad ablaqa yacnii waa gaadhsiiyey nebigu jidhkiisa weysadii fa sallaa waa tukaday faqumtu waan istaagay buu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas fatamadaytu waan jinjimicsaday buu yidhi yani markuu soo kacay wuxuu iska dhigay ruux hurdo hadda hurdadii iska jafjafaya oo de wiil yaroo caawo dhan xaaladda nebiga iyo salaaddii u taagnaa iyo nebiga axwaashiisa raba inuu koobiyeeyo faqumtu waan istaagay buu yidhi fatamadaytu waan jinjimicsaday karaahiyata liajli lkaraahiya anigoo necbaysanaya an yaraa inuu arko annii kuntu attaqiihi mid sugayay inaan ahay riwaayo kale annii kuntu arqubu mid koranayay oo nebiga sugayay inaan ahay fatawada'tu waan weyse qaatay faqaama waa istaagay suubanuhu yusallii isagoo tukanaya faqumtu waan istaagay aniguna can yasaarihi bidixdiisa dhanka bidix baan ka istaagay ilmuhu markuu salaad barad yahay badanaaba waalidka wuxuu ka istaagaa dhanka bidix fa akhada wuu qabtay biyaddii gacantayda ama fa akhada biudunii sida riwaayadaha kale leedahay dhegtayduu qabtay intuu dhegta saa ii maroojiyey ayuu xaggan iga soo wareejiyey nebigu kadibna midigtiisuu isoo taajiyey fa addaaranii wuxuu ii soo wareejiyey can yamiinihi midigtiisuu ii soo wareejiyey fatataamat salaatuhu salaadiisii waxay ku dhammaystirantay min alleyli habeenkii alaaa casharata ragca saddex iyo toban ragcadood bay ku dhammaystirantay uma dajaca wuu jiifsaday dhinacuu u jiifsaday fanaama wuu seexday xataa nafaqa ilaa uu khuuriyey nebigu sala allah caleyh wasalam wa kaana wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idaa naama markuu seexdo nafaqa mid khuuriya fa aadanahu bilaalun bilaal baa ogeysiiyey bisalaati salaaddii ogeysiiyey fa sallaa waa tukaday nebigu sala allah caleyh wasalam walam yatawadda mana aanu weyse qaadan sababtaanu u weyse qaadanna waataynu shamaa'ilu maxamadiya ku soo marnayo yacnii caaisha wuxuu ku yidhi miyaadan ogeyn yacnii anna caynaya tanaamaani labadayda indhood way seexdaan walaa yanaamu qalbii laakiin qalbigaygu ma seexdo nebigu marka qalbigu ka soo jeeda sababta loo weysaysanayaan waxa weeye hurdadu ma aha yacnii waxa weeye naaqid lilwuduu' iyadoo asal ahaanu ma aha laakiin maxay tahay waa madinatun linaqdi waxay male u tahay in ruuxa wax ka yimaadaan waata nabigeenu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idaa naama alcaynaanu istadlaqa alwikaa haddii labada indhood ay seexdaan lingixii dabadaa furmaya faman naama falyatawadac ayb wa kaana min ducaa'ihi nebiga ducadiisii allabarigii ilaahay uu ku baryay waxaa ka mid a ah, allaahu majcal fii qalbii nuuran qalbigayga ilaahu nuur ka yeel iimaanka iyo yacni markaa towxiidka iyo caqiidada qalbigayga ilaahu geli wa fii samcii maqalkaygana nuura nuur ilaahay nuura nuur allow ka yeel wa fii yamiinii nuuran midigtaydana allow nuur ka yeel wa can yasaarii nuuran bidixdaydana nuur allow ka yeel wa fowqii nuuran dushaydana nuur allow ka yeel wa taxtii nuuran hoostaydana nuur allow ka yeel wa amaamii nuuran hortaydana nuur allow ka yeel wa khalfii nuuran gadaashaydana nuur allow ka yeel wa acdim liya nuuran nuurkana allow ii weyne iimaanka aad qalbigayga gelisay mid kobca oo siyaada allow ah ka dhig qaala kuraybun wuxuu yidhi raawiga xadiiska warinaya wa sabcan toddobo toddoba arrimood fi taabuuti sanduuqa ayay ku jiraan macnaha toddoba arrimood waan ka qoray nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi toddobada arrimood marka sanduuqa warqadda yacnii ku jirtay ku qoran yihiin wixii aan qalbiga ka xifdisanaa can dahrilqalbi ka xifdidansanaana waan idiin sheegay falaqiitu waxaan la kulmay rajulan nin baan la kulmay min walidi alcabaas cabaas ibni cabdilmudalib caruurtiisii ka mid ah faxadasanii bihinna markaasuu kuwaa iigu waramay fadakara wuxuu sheegay casabii seedahayga ilaahu nuur ka yeel walaxmii hilibkayga ilaahu nuur ka yeel iyo wa damii dhiiggayga iyo washacrii timahayga iyo wabasharii jidhkayga wa dakara wuxuu sheegay khaslatayni laba arrimood buu sheegay muqii wa cadamii miyaa labada arrimood yacnii cidaamii wa qabrii lafahayga iyo qabrigayga miyaa xaafidku wuxuu yidhaahdaa aladharu anahumaa allisaanu wannafs allahuma ajcal fii lisaanii nuuran wa fii nafsii nuuran zaadahumaa caqiilun cinda imaami muslim buu ku siyaadiyey buu yidhi bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya muslimna yani wuxuu ku warinayaa salaatu lmusaafiriin imaam axmedna fii musnadih saddex boqol iyo saddexiyo toban ibnu xibbaanna fii saxiixii mujalladka lixaad saddex boqol iyo saddexiyo toban buu ku warinaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdilcasiis ibnu cabdillaahi ibnu uweys yacnii maalik baa abti u ahaa imaamun hiqa qaala xadaanii cabdilcasiis ibnu moxamed addaarawardi can cabdilmajiid ibni suhayl ibni cabdiraxmaan can yaxya ibni cabaad ibni abi hubayra can saciid ibni jubeyrin can cabdillaahi ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu aha idaa qaama min alleyli habeenkii markuu istaago oo fa sallaa uu tukado faqadaa salaatahu salaadiisa u dhammaysto yusnii cala allaahi ilaahay buu ammaanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh bimaa shay buu ku ammaanayay huwa ahluhu wixii ilaahay ehel u yahay oo in la ammaano ah buu ilaahay ku ammaanayay riwaayada fii saxiixi muslim waatay leedahay laa nuxsi sanaa'an calayka anta kama asnayta calaa nafsika ma koobi karno ammaan aanu ku ammaanayno anta kama asnayta calaa nafsika sidaad naftaada ku ammaantay baa ta wa kullanaa laka alcabdu dhammaantayna addoommaannu kuunaha uma yakuunu wuxuu ahaanayay fii aakhiri kalaamihi nebiga hadalkiisa ugu dambeeya allaahuma jcal lii nuuran ilaahu nuur iyal fii qalbii qalbigayga ijcal liya nuura nuur allow iiga yeel fii samcii maqalkayga wajcal liya nuura nuur allow iiga yeel fii basarii aragayga wajcal liya nuura nuur allow iiga yeel can yamiinii midigtayda wa nuura nuur allow iiga yeel can shimaali bidixdayda wajcal liya nuuran min bayni yadaya hortayda ilaahu nuur ka yeel wa nuuran min khalfii gadaashayda nuur ilaahu ka yeel wasidnii nuuran ilaahu nuuri siyaadii buu odhanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh bayhaqi baa fii sunan ku warinaya mujalladka saddexaad sagaaliyo labaatan yacnii ibnu khusayman fii saxiixihi mujalladka labaad boqolyani lixdan iyo toddobo dabaraani fi lmucjam alkabiir mujalladka tobnaad boqol siddeetan iyo saddex yacni waana sheekh naasir wuxuu leeyahy saxiixu lisnaad qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa ismaaciil ibni cabdillahi bni abi uweys qaala xadaanii malik ibna anas imaamu daar اlhijra can abi subayrin moxamed ibni muslim tadrus can daus alyamani waa daus ibnu kaysaan alyamani can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyey kaana rasuulu lahi sal اllau alيh waslem rasuulka ilahi wuxuu ahaa idaa qaama ila asalaati salaada markuu isu taago min jawfi leyli habeenka bartankiisa salaatuleyl markuu tukanayo qaala wuxuu odhanaya allaahuma laka alxamdu ilaahu ammaan iyo maxad dhammaanteed baad leedahay anta nuuru samaawaati waalardi samaawaadka iyo arlada nuurkoodaa tahay iyo waman fiihinna waxaa samaawaadka iyo dhexdooda ahaaday walaka alxamdu mahad iyo ammaan baad leedahay anta adigu qayaamu samaawaati waalard riwaayo kale qayuumu samaawaati qayuum marka waxaa la yidhaahdaa alqaa'imu biamrihi alqaa'imu bikhalqihi waa midka naftiisa u taagan waa midka khalqiga maamulaya ilaahay marka wuxuu leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh anta qayaamu samaawaati samaawaadka midka u qumeeya maamulaya taye waalardi dhulayaalka walaka alxamdu ammaan baad leedahay oo ammaan baa kuu sugnaatay anta rabu samaawaati waalardi rabbiga samaawaadka iyo arlada iskale baata mulkan wa tasarufan wa tadbiiran maamul iyo mulki intaba adaa iskale iyo waman fiihinna samaawaadka iyo arlada dhexdooda wixii ahaaday anta alxaqu adigu xaq baa tahay wa wacduka alxaqu yabohaaguna waa xaq waliqaa'uka alxaq la kulankaaguna waa xaq waaljannatu xaqun waannaaru xaq jannada iyo naarta oo mid walba mustaqbal u noqonaya ruuxii ku caasiyey ama ruuxii ku adeecay markaa mid waliba mustaqbal uu u noqonayo yacni waa xaq waasaacatu xaqun saacaduna waa xaq allaahuma laka aslamtu ilaahu adigaan kuu hoggaansamay oo aan isu kaa dhiibay wa bika aamantu adigan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu adigaan ku tala saartay wa ilayka anabtu adigaan kuu soo noqday wa bika khaasamtu adigaan kuu dooday diintaada iyo kelmadaadu inay kor noqotaan u dooday wa ilayka xaakamtu adigaanna kaa xukun yeeshay yacnii mid garsoore noqdo adigaan raalli kaaga noqda waana fii saxiixi muslim waxaa ku sugan man radya bاllahi raban daaqa dacma اliimaani man radya biاllahi raba wbiاlislaami diina wbimuxamedi nabiya warasuula wma kana limuؤmini wla muؤminaةi ida qada اllah warasuuluhu amra an yakuna lahm اlkhiyara ayb falaa warabika laa yuؤminuuna xata yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fi anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimuu tasliimaha wax lagaa baryaya marka maaha iimaanka arkaanta iimaankay ka mid tahay yacnii iimaankaagu nafy ma dhamma iimaankaagu muxuuahaa ma xasilayo ilaa yacni marka ilaahay subxaana wa tacaala xukunkiisa aad ku raalli noqoto faqfir li allow ii dambi dhaaf maa qadamtu waxaan horumarsaday wamaa akhartu waxaan dibdhigtay wamaa asrartu waxaan siraystay qarsaday wamaa aclantu wixii aan bandhigtay anta ilaahii macbuudkaygii baa tahay midkaan caabudayo ee cibaadada aan ula qasdayaa tahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane imaam muslim baa yani salaatu lmusaafiriin buu ku warinaya abu daawuudna fii sunanihi tirmidi fii jaamicihi raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa alwaliid ibnu saalix alhadmi abu muxamed qaala xadaanaa cubayd ullaahi ibnu camar waa cubayd ullaahi ibnu camar waa nin iqa ah yani cubaydullaahi ibnu camr ibni abilwaliid yani iqa abuwahab aljasrina waa la yidhahda can sayd bni abi unaysa yani can yunas ibni abi khabaabin dacfi baa ku jira can naafic ibni jubayr ibni mudcim can ibni cumara qaala wuxuu yihi kaana nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu ahaa midkii kugu ducaysta yadcuwa midkii ku ducaystu ahaa allaahuma innii as'aluka alcafwa waalcaafiya allahuma innii as'aluka alla waxaan ku weydiisanayaa alcafwa dhaafitaan baan ku weydiisanayaa iyo walcaafiyata caafimaad baan ku weydiisanayaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhiro allaahuma allahyow innii as'aluka waxaan ku su'aalanayaa ku warsanayaa alcaafiyata caafimaad inaad ii badbaadiso fii diinii diintayda iyo wa ahli ehelkayga wastur cawraatii cawraadkayga allow astur wa aamin rawcaatii cabsidaydana allow iga yani markaa nabadgeli wixii aan ka cabsanayo waxfadnii allow ixifdi min bayni yadaya xaggayga hore wa min khalfii gadaashaydana allow iga xifdi wa can yamiinii dhanka midigta allow iga xifdi wixii masiibe igaga imaanay wa can yasaarii bidixdaydana allow igaga xifdi wa min fowqi xaggayga kore allow iga xifdi wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa an uqtaala yacnii in lay dilo lay shirqoolo min taxti xaggayga hoose iqtaalku waxa weeye aliqtiyaal waxaa la yidhahdaa waa dilka qarsoon waa alqatlu lkhafya waa dilka qarsoon ah marka in hoos layga shirqoolo oo dhulka layla gooyo yani ayaan ilaahay kaa magan gelaya xadiiska abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya an kun iyo toddobaatan iyo afar raqamka ibnu maajana fii sunanihi saddex kun sideed boqol toddobaatan iyo kow dabaraani fi lmucjam alkabiir mujalladka labiyo tobnaad saddex boqol afartan iyo saddex waana xadiis saxiixa qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana caliy bn cabdillaah almadini shaykhu اlbukhaari qala xadaana marwan ibnu mucaawiyat alfazari xadaana cabdilwaaxid ibnu siyaad waa siqa cabdilwaaxid ibnu ayman siqa w saduuq qala xadaana cubaydullaahi bnu rifaacat azuraqi can abiihi rifaaca asuraqi saxaabigaas wuxuu yidhi qaala lama kaana yowma uxud maalinkii uxud markuu ahaa ayuu yidhi oo wankashafa almushrikuuna gaaladii ay soo gadoomeen oo soo laabteen qaala rasuulu ulahi sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yidhi istawuu warsinaada bal safka hagaajiya xataa usniya calaa rabbii casa wajal ilaa rabbigay aan ammaano subxaanahu wa tacaala fa saaruu waxay noqdeen saxaabadii khalfahu nebiga gadaashiisa sufuufan kuwa safan bay noqdeen nebiga gadaashiisay safteen fa qaala wuxuu yidhi allaahuma laka alxamdu ilaahayow mahad dhammaanteed baad leedahay allaahuma laa qaabida limaa basadta ilaahayow wax qabanaya yacnii koobaya ma jiro limaa basadta waxaad fidisay walaa muqariba wax dhowaynayaa ma jiro limaa baacadta waxaad fogaysayna yacnii wax dhowaynayaa ma jiro ciddaad fogaysay walaa mubacida yacnii wax fogaynayaa ma jiro limaa qarabta wixii aad dhoweysay ciddaad xaggaaga u soo dhowaysay ilaahayow cid fogaynayaa ma jirto ruuxa ilaahay ku xidhanna khalqiga oo dhani hadday fogeeyaan waxba ma yeeli karaan cabdullahi bnu cabaas wuxuu nebigu ku yidhi waclam low ana alummata ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka bishayin ila bishayin qad katabahu allahu laka waclam low ijtamacat alummatu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka bishayin ila bishayin qad katabahu allahu laka marka ilaahayow ruuxaad fogayso cid soo dhoweynaysaa ma jiro walaa mucdiya cid bixinaysaa ma jirto limaa manacta waxaad mancisay adigu aad diidday walaa maanica mid mancinayaa ma jiro limaa acdayta waxaad bixisay khalqiga oo dhan ilaahay baa subxaanahu watacaala dheefiya asagaa irsaaqaya wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquha wayaclamu mustaqaraha wa mustawdicaha khasnadihiisa ciddii ilaahay uu ka xidho cid ciduu furaysaa ma jirto waxaa ilaahay subxaana watacaala bini aadamka agtiisa qiimo ka leh oo dhan ilaahay agtiisa yacnii khasnadihiisay ku wa in min shayin ilaa cindana khazaa'inu wamaa nunazilhu ila biqadarin macluum baa la yidhi subxaana wa wuxuu leeyahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh allaahuma bsud calayna ilaah waxaad fidisaa dushaeeda aad ku fidisaa min barakaatika barakaatkaaga ilaahu ku fidi iyo wa fadlika fadligaaga iyo wa risqika risqigaaga ilaahu ku fidi allahuma inii as'aluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa annaciima almuqiim nicmooyinka daa'imka ah ayaan allow ku weydiisanayaa nicmada daa'imka xaggay taallaa yah jannada iyo aakhira ilaahay subxana wa tacala agtiisa waxa yaallo alladii kaasoo laa yaxuulu aan yani markaas suulayn laa yaxuulu aan wareegayn walaa yazuulu aan suulayn waa nicma daa'im ukuluhaa daa'imun wadilluhaa tilka cuqba aladiina taqow wa cuqba alkaafiriina annaar baa la wa tacaala allaahuma innii as'aluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa annaciima nicmooyinkaan ku weydiisanayaa yowma alcaylati maalinka baahida iyo faqriga yowma alcayla waxa weeye waa maalinka qiyaame ee khalaa'iqdu ay u baahan yihiin ruux waliba uu baahan yahay ilaahay oo camalkaaga yaa wuxuun kuugu siyaadiyo uu u baahan yahay waalamna nabadgelyaan ku weydiisanayaa yowma alxarbi yacni maalinka dagaalka nabadgelyo iyo amni baan ku weydiisanayaa allaahuma caa'idan bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min suu'i maa acdaytanaa waxaadna siisay yacnii xumaatadoodaan kaa magangelaya shaygan ilaahay bini aadamka ugu deeqayo ee nicmooyinkan ilaahay uu u hibaynayo ama daacadii ilaahay buu u adeegsanayaayo nicmadii wanaaggeedii buu helaya ama ilaahay buu ku caasinayaayoo macaasidii iyo alle subxaanahu wa tacaala sohdintiisa iyo xuduuddii ilaahay inuu ka gudbo ayuu ku samaynayaa marka caa'idan bika min suu'i maa acdaytana riwaayada nasaa'i waxay leedahay innii caa'idun bika waxaan kaa magangelaya min shari maa acdaytanaa waxaadna siisay sharkooda yacnii deeqdii aad noogu deeqday inaannu shar ka kororhsanno oo adiga kugu caasinaannu ilaahay uu kaa magangelayno caafimaadka ilaahay baa ku siiya waa deeq xubnahaaga iyo alxaadkaaga inuu ilaahay kuu dhammaystiray waa deeq islaamnimada iyo iimaanka ilaahay baa kuu hibeeya waa deeq xoolaha ilaahay baa ku siiyey awlaadda ilaahay baa ku siiyey inaad marka macaasi u adeegsato xukunkii ilaahay iyo hibadii uu kuu hibeeyey inaad ilaahay subxaana wa tacaala macaasidiisa u adeegsato ayuu nebigu ilaahay ka magangelayaa shakhsiga ilaahay ugu cabsida badanna wuu ahaa nebigu laakiin annagaana lagu tarbiyeynaya annagaana la baraya wa shari maa shay sharkiisaan kaa magangelayaa manacta mina aad naga mancisay allaahuma xabib ilayna aliimaana ilaahu iimaankana jeclaysii daacada iyo cibaadada ruuxa marka iimaankiisa uu kobco uu siyaado salaadaa u dhandhamaysa soonkan uu tukanaya soomayaa u dhandhamaya qur-aankan uu akhrinayaa u dhandhamaya cilmiga sharciga iyo duruusta uu wuxuu baranayaa u dhandhamaya waa ilaa haddii kale caado iyo dhaqanuunba iska noqonaya salaad buu tukan waxuu tukaday ma yaqaan waa sooman yahay wuxuu ka soomay raashinkii unbuu ka soomay qof buu xaman laqwi buu samayn ilaahay buu cadhogelin waa iska dameer af xidhan marka wazayinhu allow ku qurxi fii quluubina quluubtayda iyo laabahayaga iimaanka ku qurxi wa karih ilaynaa ilaahu nala nac alkufra gaalnimada alfusuuqa daaca kabaxa iyo walcisyaan yacnii fallaaganimada inaannu ilaahay caasino subxaanah wa tacaala wajcalnaa ilaahu waxaad naga yeeshaa min araashidiina kuwa hanuunsanee toosan naga dhig allaahuma ilaah allahyow tawafanaa na oofso muslimiina kuwa kuu hogaansamay annagoo ah ilaahu islaamnimada nagu dil oo nagu oofso wa axyina allowna noolee muslimiina annagoo muslimiinana noolee wa alxiqna na haleeshii bisaalixiina dadkii wa wanaagsanaa iyo akhyaartii hayra khasaayaa kuwa murugooday qayrkood xaalan annagoo murugo iyo tiiraanyo aan arag walaa maftuuniina kuwa fitnoobay annagoo aan ahayn allaahuma allah ow qaatililkafara gaalada allow la dagaalan alladiina kuwaasoo yasuduuna jeedinaya can sabiilika jidkaaga iyo waddadaada wayukadibuuna beeninaya rusulaka rusushaada beeninaya hal rasuul ciddii beenisay rusushoo dhan bay beeniyeen dayib wajcal waxaad ka yeeshaa calayhim dushooda rijsaka ay ciqaabaka ciqaabkaaga iyo cadaabaka cadaabkaaga dushooda ilaahu ka yeel allaahuma qaatil ilkafara gaalada ilaahu la dagaalan yacni alladiina kuwaasoo uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey ilaaha alxaqi yaa ilaaha alxaqi ilaahay xaq ahaayow aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo cibaadadiisa iyo wujuudkiisa iyo jirtaankiisuba ay xaq ahaayeen qaala caliyu bnu lmadiini wuxuu yihi wasamictu min muxamed ibnu bishir baan maqlay wa asnadahu isagoo xadiiska isnaadiyo sanad kale ku wariyey walaa ajii'u bihi la imaan maayo macnaha aad u garan maayo sanadkan dambe sanadkaa horeana marka nagu filnaado saxiixa dabaraani baa fi lmucjam kabiir ku warinaya mujaladka yani afartan iyo toddobo xaakimna fi lmustadrak buu ku warinaya ibnu kasiirna fi tafsiirihi ayib waana xadiis saxiixa wuxuu sheekh naasir uu ku saxiix yeelay takhriijka fiqhu sira lilkhasaali raqamka baabu ducaa'i cinda alkarbi allabarigii ruuxu ilaahay subxaanah wa tacaala uu baryayey ducaysanayey marka dhibaato iyo mushkila ay hayso khalqiga dhammaantii gaal iyo muslim waa ka midaysan yahay marka dhibtu ay hayso inuu ilaahay baryo soo ma gaaladii quraysheed iyo kufaarulquraysh wa idaa qashiyahum almowju yacnii ka dulali dacaw llaaha mukhlisiina lahu diin haddii badda dhexdeeda hirarka baddu ay yacni markaa ay qabtaan oo soo food saaraan ilaahay bay baryayeen iyagoo ilaahay baryada u badhaxtiraya aaway sanamadii wixii la caabuday meeshanoo kale laguma caabuday meeshanoo kale laguma baryi lahaay ama ruuxa mu'minka ah mar walba ilaahay buu baryayaa subxaana wa tacaala nebigeenuna salawatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi man axaba ruuxii jecel an ist ist ist ist ist